أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ugu mahadnaqayaa mashaa'ikhda culimmada macallimiinta walaalaha dhammaan haya maamulka madrasadan oo arki karo intaajka aad iyo aadka u qiimaha badan ay bitowfiiq illaahi caza wajal ay soo saareen waxaa lagama maarmaana inaynu mar walba isxusuusinno mowduuca ay walaaladu iga dalbeen bal wixii ilaahay iiga furo inaan ka idhaahdo mowduucaasi oo ah barbaarinta ee caruurta caruurta maantu waa waa dhallinyarada biritoole dhallinyarada maantuna waa dadka ummadda islaamkaa ah hoggaanka u qaban doona ee noqon doona aabbayaal hooyooyin culimo dad hoggaamiyaala oo liidarisa oo mujtamaca laga rajaynayo inay ku dhaqaan diinta iyo shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala eh, masalada carruurtu maaha masale sahla maaha waayo ilmuhu hadduu yaraan ku qaloocsamo waxaad kaanaysaa in hadhow la toosiyo oo lagu barbaariyo diinta eh, adduunkanan ku nool lahay adduunkan aynu joogno aynu ku noolnahay waxaa jira in afkaaro fara badan iyo mashaariic kala duwan loogu loolamaayo sidii loo hantii lahaa caqliyada iyo garaadka dadka dhallinyarta ah mashaariicdaasi waxaa ku howlan dad diinlaawayaal ah oo qofkii waxoogaa u fiirfiirsadaa ee eeg eega waxaad arkaysaa inay jiraan mashaariic habaysan oo la doonaayo sidii loogu mara lahaa dhallinyarta muslimiinta qaar baa ku wajahan inamada yaryar mashaariicdaasi qaar baa ku wajahan hablaha loogu gabanaayo bandhigyo lagu soo bandhigo buugaag aan la jaan qaadayn shareecada iyo diinta iyo caqiidada dadka muslimiinta ah mashaariicdaasi waxaa garab socda mashaariicda ay dadka ahludiinka ay wadaan ee ay kula tacaalayaan sidii carruurta muslimiinta hablaha muslimiinta dhareerta muslimiinta iyagana loogu fahamsiin lahaa diintooda iyo caqiidadooda marka waxa weyn waa siraac weligii dhex yaalla xaqa iyo baatilka siraacaasina maaha mid istaagaya loolan istaagaya ma aha dadka ahlu xaqa iyo ahlu diinka iyo dadka ka talinaya maslaxada dadka muslimiintina inay eh, ay juhdigaasi iyo dadaalka ay joojiyaan maaha teeda kale inay niyad jabaanna ma ee waa in sidiisa loo sii wado oo maalinkaa maanta ah lagu dadaalo sidii dhallinyarta muslimiinta ah looga badbaadin lahaa eh, waxyaabaha caqiidadooda iyo diintooda hororka ku ah haddaan u soo noqdo ahamiyadda ay leedahay in carruurta la barbaariyo waxa weeyaan sidaynu nidhi carruurtu waa mustaqbalka ummadda weeyaan laa shaka fii daalika carruurtu waa mustaqbalka ummadda eh, haddii aan maanta lagu dadaalin waxa weeyaan berrito hole way naga qallacsamaysaa eh, waxaan garanayaa anigoo inaan dhallinyara lixyo toban jir toddobiyo toban jir iskuulkaa xalanina inoo dhow baan dhigan jiray saddex sano sanadkii koowaad sanadkii labaad sanadkii saddexaad dadkii ina diintana baray nagu dadaalay annagoo dhallinyarana qabtay ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo waxaan hubaa in wixii camale ilaahay naga aqbalanayo inuu iyagana miisaankooga ilaahi subxana wa tacaala maalinta qiyaamaha uu ku doori doono carruurta ay hor fadhidana waxa weeyaan labaatan sano kadib waxay noqon doonaanuun iyaguna dad diinta waxtara islaamka in garab istaaga kuwa mucallimiina kuwa dhakhtarra ah kuwa injineerra ah kuwa xufaadah kuwa culimo ah ile meel la wada mari maayo ummadduna intoo dhan way wada baahantay waxaan u baahannahay dhakhtar muslima waxaan u baahannahay in eh, sheekhii dadka diinta ugu fidyoonayey waxaan u baahanay macallinkii carruurta qur-aanka baraayey waxaan u baahanay hooyadii dhakhtaradda ahayd ee eh, maalinkaa maanta ah in eh, doorkeyga ka gudan lahayd sidii mujtamaca muslimka ah dhinaca dumarku aanay siday uga kaaftoomi lahaayeen dhakhtaro raga oo mushkilad weyn oo dadka muslimiinta weliba soomaalida haysata ah marka maanta maantayna hor fidheedu ku dadaasn quraanka aad baraysaan waxay noqon doonaan kuwa beritoole mujtamaca hogaamiya wax walbana u tara haddii ay diintooda loo ilaaliyo islaamnimadooda la dhowro caqiidadooda laga ilaaliyo waxyaabaha khatarta ah ee turxaanta iyo inxiraafka ingelinaya aan ku bilaabee caruurta tarbiyada la tarbiyadeynaayo waxa ugu weyn ee aasaasu waa caqiidada saxa weeyaan haddii caqiidadu ay qaldanto wax ku hagaagayaa ma jiro laa qur'aan ay xafidaan baan waxba u tarayn laa eh, fiqi ay bartaan baan wax badan aanu tarayn bal waxaynu arki karnaa caruurtu haddii aan caqiidada lagu tarbeedeen oo caqiido saxa aan la barin oo la fahamsiin ilaahay subxaana wa tacaala awoodihiisa aan la fahamsiin ujeeddada ilaahay subxana wa tacaala qofka biniaadamka oo abuuray aan la fahamsiin doorka uu qofka muslimka uu noloshan uu ku leeyahay aan looga digin fikradaha iyo caqiidooyinka munxarifkaa ah ee maanta adduunka wada qulqulaya in qulqulka ay qulquliyaana ay sahashay in in baraha bulshada iyo internetka oo waxyaabo badanoo anagu markaanu caruur ama dhallinyar ahayn aan noo suurtagal ahayn inaannu akhrino ama aannu daawanno ayaa maanta waxa fudud in ilmihii isagoo da'yar uu caqiidooyin munxarifa afkaaru lidku ah diinta iyo caqiidada in ilxaad iyo magaranaysaa sandaqo wata in si sahlo loogu soo bandhigo in dadka qaa'imiinta ku ah malcaamadaha iyo madaarista iyo dugsiyada ee macallimiinta dhammaantood waxaan aan xusuusinayaa iyo waalidkaba inay mawduuca xusuusnaadaan baa loo baahan yahi oo iyadoo caruurtii qur-aankii la baraayo haddana caqiidada la baro oo waliba caruurta laga toosiyo meelaha inxiraafka uu ka galay dad badan oo muslimiina maanta dhinaca caqiidada haddii aan ilmaha caqiida aan loo toosin waxaa laga yaabaa biritoole markuu jaamacad galo inuu la kulmo nin brofeseera ah oo munxarifa ah oo afkaar qaldan xambaarsan hargeysada aynu joogno aynu joogno lafteeda ayaa jaamacada waxaa jooga niman gaalo ah dugsiyada sare waxaa jooga niman gaala ah maalintoole ah. waxaa iyo la ii sheegaayey nin inan dhallinyaraha oo soomaaliya oo hargeysa iskuul ka dhigtaa ayaa macallinka macallin afrikaana maaddada u dhigaayey biologiga marka wuxuu la soo hadalqa wuxuu dhigaayay darwinismka fikradaha odhanaya qofka biniaadamku waxa ku soo dhacay tatawur baa ku soo dhaco wuxuu ka soo tatawuray xayawaan iyo wixii lamida isagoo maaddadaa u dhigaaya ayaa wuxuu u dhex keliyey afkaar qardan oo wuxuu ku yidhi carruurtu waa waxaan filaya waa nine grade inay yihiin baan filaya kalaaska sagaalaad inay yihiin wuxuu ku yidhi ma hubno markaynu dhimana maynaynu tegino sheekhi ka warbal a waa caqiido caqiido kufriya weeyaan waa caqiido faasida innaguna waxaynu ognahay ayuha alikhwa walakhawaat in aliimaanu biاlyowmi alaakhir waa min arkaani اliimaan weeyaan min arkaani اliimaan oo qofka muuminku hadduuna rumayn in yacnii ay nolol dambe ay ka dambayso uh, geerida oo xataa man maata faqad qaamat qiyaamatuhu qofkii markuu dhinto nolol kalaa u bilaabmaysa nolol hayba xayaat albarzakh xayaat albarzakhna waxaa ku xigisa in bacsi u jiro laysa soo saaraayo dabeetana maalinka maanta qiyaamaha ina ilaahay subxaana wa tacaala la is hortaagaayo yooma yaquumu naasu lirabbi alcaalamiin waa caqiide ka mida arkaanta iimaanka ee lixdaa ee islaamka ee qofkii ku gaalooba ama dafira aanu muslim aanu ahayn hadduu tukado hadduu soomo hadduu toddobaatan jeer biyaha samsamka uu ku qubaysto waxa weeyaan waa qof gaalo oo islaamnimadii ka baxay marka waxaa jira afkaaro badan oo noocaasi ah ayaa jira waxaan filaya in mustawaha dadka eh, eh, hor fadhiya caruur badan baa ku jirta de markaa waa inaan ilaaliyo yaan khitaabka laftiisa oo aanu ka bixin eh, mustawaha carruurta ee hor fadhida inkastoo ay waalidiinna ay joogaan laakiin waxaan na xusuusinayaa uun in yacnii tallaabada ugu horraysa ee loo baahan yahay in la qaado sidii carruurta loo tarbiyadeyn lahaa ay tahay in carruurta laga tarbiyadeeyo dhinaca caqiidada see looga tarbiyadeynayaa waxaa looga tarbiyadeynaya waa in ilmaha lagu beero qalbigiisa jiritaanka ilaahay hada aham shay wujuud allah subxaana wa tacaala ilaahay baa ina abuuray isagaa khaaliqeenna ah ilaahaa ina abuuray subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay magacyo iyo sifooyin buu leeyahay qur laynoogu sheegay sunnaha laynoogu sheegay nebigu sala allahu calayh wasalam uu ina baray cadamada iyo weynida ilaahay waa in ilmaha isagoo yar qalbigiisa la geliyo oo uu fahmo in koonkan iyo adduunyadan baaxadda weyn ee intaasoo yacnii lagu leeyahay waaba yacni bilyanis xidigo in eh, baaxaddiisa aan la qiyaasi karayn yaa abuuray innagu xaggaynu ka nimid adduunkan yaa haya cadceedda yaa soo saara a ah, anoo ku hadlaaya leefalka carruurta ee hor fadhida waxa waa in ilaahay jiritaankiisa iyo awoodihiisa iyo cilmigiisa iyo qudradiisa iyo xikmadiisa in ilmaha lagu beero isagoo aad u yar taa waxaa u raacaysaa in ilmaha la baro in nolosha adduuny noloshu aanay tan aynu ku noolnahay oo keliya aanay ahayn ay jirto nolol aakhiro nolosha aakhiro maxay u jirtaa waxay u jirtaa waa la isxisaabinayaa qof waloo bini aadaminu maalintuu qaangaadho wixii uu ku hadlo iyo wixii uu fale uu sameeyo ee ficila intaba malaa'ig baa ka qorisa malaa'igtaasi waxay rikoorgaraynayaan oo ay diiwaangelinayaan acmaashaadii iyo maxay iyo aqwaashaadii maalinta qiyaamaha marka lagu soo saaro eed ilaahay is hortaagtana waxaa maalinkaa maanta ah lagaa xisaabiyaa wixii aad ku hadashay iyo wixii aad camal fashay hadduu wanaag ahaa wanaag baa lagaaga abaalmarinayaa hadduu xumaan ahaa xumaan baa lagaaga abaalmarinayaa wa qaaluu maa lihada اlkitaabi laa yuqaadiru sagiiraةa walaa kabiiraةa ilaa axsaaha wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabbuka axada ilmaha markaynu isagoo koraaya si kolba da'diisa la qiyaasa aynu caqiidadaasi aliimaanu biاlyowmi اlaakhir aynu ku beerno aynu naarta fahamsiinno aynu jannada fahamsiinno aynu fahamsiinno mas'uuliyadda ilaahay subxaanah wa tacaalaa uu dusha ka saari doono markuu qaangaadho waxaa weyn ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo caqiidadiisaasi ay raasakh ku tahay qalbigiisa iyo garaadkiisa iyo maankiisa laakiin bal waxaad qiyaastaa ilmo aan intuu koraayey waalidkiisu aanay kala hadal macallimiintiisu aanay kala hadal wuxuu noqonayaa ilmo aan markaa u aaba yeelayn wuxuu samaynayo xaaraan hadduu sameeyo iyo hadduu xumaan sameeyo dan kama laha waayo waxaan la soo fahamsiin inay xisaabi jirto mas ay sugayso nolosha qofka bini'aadamigu xayaatulinsaan the human life aanay ku ekaanayn noloshan adduunyada ay jirto nolol kale oo aakhiro la yidhaahdo noloshaasina ay dhimashada ay ka bilaabmayso ay tahayna xayaato xaqiiqiya anisaa u fahamno ilmaha waynu fahamsiinno inagoo mar walba yacnii leefalka understandingkiisa iyo fahamkiisa qiyaastayna aynu fahamsiinno in nolosha aakhiro ay tahay nolol xaqiiqiya ay tidhaahdo ay tahay baan u jeedaa oo ilmuhuna uu la koro la koro maalinkaa maanta ah in eh, eh, iimaankaasi Eh, xumaanta iyo wanaagga la kala baro xaaraanta iyo xalaasha la kala baro nebigu sal alla alay slam xadiiska oo taqaanaan maalin isagoo socda ayaa xasan alxasan ibnu cali inankii awowou ahaa ee faatima ay dhashay radi allahu canha calina aabbahu ahaa ayaa akhada tamratan min tamri sadaqa timirtii sadaqada loo ururiyey ayuu xabad ka qaatay waan odogtiin in aalubaydka aanay sadaqadu xalaal u ahayn waa ilmo yar buu ahaa haddaa u fiirso markaan leeyahay carruurtan waa in iyagoo yar la tarbiyadeeyo oo la kala fahamsiiyey maxaa xalaala iyo maxaa xaaraana waayo waalidiinta qaarbaa qaar baa ku waa ilmo yar iska dhaaf waxaa laga yaabaa inan gaadhay da'dii ay xijaabka ku xidhan lahayd inay hooyadeed hooyada tidhaahdo waxba horta waa yartee iska daa carruur ay gaadhay xilligii salaadda la amri lahaa inuu waalidka yidhahdaan way way daallan yihiin hadhowna iskuul bay u kacayaan salaadda subaxyana waxba u kicine hadhow markay iskuulka u kacaan salaadda ha tukadaan waa inxiraaf fi tarbiya weeyaan ah, waa qallooc sidiisa ah. adiga ilmahaygi waxa weeyaan ad adigaa diinta ka saaqidinaya waalidka saa samaynayaa waxa weeyaan wuxuu inantiisii u sahlayaa wuxuu wiilkiisii u sahlayaa in ay iska sahashadaan axkaamtii ilaahay waxa maanta casriga aynu ku noolahay waxaaba dhici kartaa in dadka waalidiinta qaarkood ay yidhaahdaan yaan caruurta diinta lagu adkayn maxaa lagu adkayn ma inan saddex toban jira inan afariyo toban jira oo muuqaalkii gabadhnimo iyo inannimo yeelatay ayaad leenahay haddii xijaabka la faro in ah, la odhanayaa diinta lagu adkaynaya ama haddii inanta xijaabkayga aanu mundabit ku ahayn axkaamtii shareecada ayaanu odhanna waxa weeyaan waa tashadud iyo iyo tataruf ee inanta horta loo kaadiyo wiilkiina saasoo kale marka ikhwaanii waa khawaatii masaladaan doonaya inaan tilmaamo waxa weeyaan haddaan kugu soo noqdo qisadii nebiga iyo inankii awowga oo ahaa alxasan ibnu cali radi allahu tacaala canhum ajmaciin ayaa markuu xabadii timirtaheed waa timir sadaqada loo soo ururiyay bay ahayd markuu xabadii timirtaheed qaatay ayaa wuxuu nebigu yidhi wuu u diiday ah, markaasuu wuxuu ku yidhi eh, maanad ogeyn inaanay sadaqadu xalaal noo ahayn haddaynu aalbeedka nahay isagoo afka sii geliyey ayuu ka soo tuuray ama isagoo gacanta ku qaatay ayuu ka tuuray kamaa warada fi alxadiis kolkaasi wuxuu ku yidhi iska maanad ogeyn inay timirtu sadaqadu aanay xalaalno ahayn sadaqadu inaanay xalaalno ahayn haada alxadiid eh, ayaa liqol khawaad wuxuu inoo sheegayaa ahamiyada ay leedahay carruurtu iyagoo koraya inaynu ku tarbeedayno xalaasha iyo xaaraanta in carruurta la baro xalaasha iyo xaaraantuna tatarufnimo ma aha waa awaamirtii ilaahay awaamirtii ilaahay weeyaan nebigu sala allahu calay wasalam حديثك مشهورك cabdulaahi bnu cabaas radi allahu tacaala canhu waa kii u lahaa in nebiga ayaa maalin anigoo la socda xadiiska arbaciin nawowina ku yaalla ayaa wuxuu ku yidhi waxaan ku baraya ma ku baraa buu yidhi kelimaad buu ku yidhi ma ku baraa ah, marka kelmaduhu nebigu ku yidhi cabdulaahi ibnu cabaas radi allahu tacaala waxa ugu horreeyey yaa ghulaam ixfad illaah yaxfadka taasaa marka inankuuna maaha inantiina weeyaan cabdillaahi ibnu cabbaas da'diisu waa yarad xilligaasi soo garanmaysiin haddana nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu barayaa mas'alo weyn oo yar iyo weynba aynu u baahannahay yaa ghulaam ixfadillahi yaxfadka niyow yari ilaahay xafid ilahayna uu ku xafidi doonaa seebuu ilaahay seebaad ilahay u xafidaysaa sidaa ay culimmadu leeyihiin waxaad xafidaysaa awaamirtiisa waxaad xafidaysaa xuduuddiisa waxaad xafidaysaa in eh, wixii ilaahay subxana wa tacaala uu ku faray ood samayso wixii ilaahay subxana wa tacaala uu kaa nahayey ood ka joogsato saasaa loo xafidaa awaamirta ilaahay subxaana wa tacaala eh, innagu carruurteenna saamu ku tarbaydeenna waa masale muhima weeyaan carruurta inaynu saa ugu tarbeedeenno in eh, dadka derse psychologiga carruurtuna waxa bay dhahdaanba yacnii yaraantooda wixii aad ku beerto ama xumaan ha ahaado ama wanaag ha ahaado ayaa hadhow quluubtooda iyo cuquushooda ku hadhaaya midna iga qabsadoo caruurta yaraan ahaan diinta lagu barbaariyo laa samax allah laa samax allah xitaa haddii yacni noloshooda dhexdooda ay yar inxiraafaan carruurtaas way soo noqonayaan limaada waayo waxa weeyaan juduurtii iyo xididadii aad u aastay markii uu yaraa ayaa hadhow ku soo burqanaya laakiin fadrada iyo wakhtiga yaraanta iyo caruurnimadu hadday ku seegto ka waalid ahaan waxa weeyaan waxaa hadhow yaraanaysaa waxa adkaanaysaan leeyahy sidii ilmaha hadhow loo soo celin lahaa waxyaabaha ugu waaweyn aan isleeyahay caruurtu intay yaryihiin waa in lagu beero waxaan idhi waa caqiidada waxaan aan leeyahay ilaahay subxana wa tacaala waa in la baro waa in daarta aakhiro looga sheekeeyo jannada lajecsiiyo la jeclaysiiyo naarta looga digo arkaantii iimaanka inteedii kalena waa in la baro khaasatan ikhwaanii waxa weeyaan waa in nebiga sala allahu alay waslm eh, aliimaanu birusul soo maaha markaa nebi maxamed iyo ambiyada kaleba waa in carruurta aad iyo aad loo jeclaysiiyo nebi maxamed sala allahu alay wasalam waa in loo fahansiiyo inuu yahay qofka bili'aadamiga eed ku dayan karto dhaqankiisa xayaatadiisa noloshiisa siduu wuxuu u cuni jiray siduu u socon jiray siduu dadka ula dhaqmi jiray salaaddiisii soonkiisii noloshiisii xayaatada rasuulullaahi sala allahu calayih wasalam waa inay noqoto mid carruurtu ay doonaan mar walba sidii ay ugu dayan lahaayeen noloshoodana ay ugu xaqiijin lahaayeen inay isagoo kale sala allahu calayih wasalam ay noqdaan arkaanta iimaanka lixdana de waynu wada garana waxaan filaya carruurtana way xafidsan tahay oo waa loo dhigaa soo taasi iyada halkaasaan kaga hadhayaa waay <clears throat> ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dadka waalidiinta uu u sheegay waana qof kastoo waalida waajib saaran weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaas walxijaara calayha malaa'ikatun khilaadun shidaadun laa yacsuuna allaha ma amarahum yafcaluuna maa yamruna de waa wad xafidisayna carurteenni maasha allah aayadda suuradday ku jirtaa okay <clears throat> baarak allah fiikum waxaan idiin soo naqinayaa ibnu kaiir alxaafid ibnu kaiir oo macruuf ah mufasir weyn ee aayaddan markuu fasiray hadal uu ka yidhi daban aayad waxay leedahay ya ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay iimaanka kuwa laga helayow bimacnaa aliimaan hunaa waa kuwa yani waxaa laga yaabaa in culamada qaarkood ahdeen kuwa rumeeyeyow lakin waxaa loo jeedaa waa kuwa iimaankii xaqiijiyey weeyaan iimaankuna macnaha ay ahlu sunna waljamaaca ay ay ku fasireen waay kuwa iimaanka laga helayow quu anfusakum nafihiinna ka badbaadiya wa ahliikum iyo halkiinna ehelkii waa xaaskii carruurtii weeyaan naaran naar ka badbaadiya ilaahay baa naartaa la leeyahay iska badbaadiya oo iska ilaaliya inoo sheegaya naartaasi oo shidaalka lagu shidayaa waxa weyan waa annaasu هل تتخيل يعني yani نستطيع nastaiic an natakhayal dalik nolosheennan adduunyada ma kari karno inaynu suuraysanno dab qofka dad bila'aadima ma garanaysaa maxay tolay in eh, jidhkoogii lagu shidaayo ma suuraysan karno laakiin waxa weeyaan waa qayb weeyaan inaguna waynu rumaysannahay wax sheekh ucaymiin raxmatullahi calayh ayaa in badan baan ka maqlaa isagoo leh amaan ka akhriyaa isagoo leh eh, waxyaabaha qaybka ah ha uga qiyaas qaadan waxyaabaha nolosha adduunyada lagu yaqaano ya qaybka aakhiro way ku duwan yahay nolosha addunyada waxaynu ku naqaano walidaalika ilaahay wuxuu inooga digayaa naar shidaalka lagu shidayaa uu noqonayo bini'aadminka jidhkiisa bini'aadminka lafihiisa iyo iyo dhagaxaan calayhaa malaa'ikatun khilaadun shidaadun malaa'ig ad adag ayaa naartaa dusheeda ah oo ma garanaysaa e, e, haya laa yacsuuna allaha maa amarahum wixii ilaahay u faray ma caaseeyaan wayafcaluuna maa yu'maruun wixii la amrayna way la imanayaan bimacnaa waxa weeyaan cidduu ilaahaa yidhi naartaa ku haya waa ku hayaan anidi akhriyo hadalka ibnu kaiir waxa uu yidhi raxmat ullaahi calayhi qaala qataata yacni seebaad carruurtaadii iyo ehelkaagii aada naarta aada uga badbaadinaysaa ma inaad ma inaad cuntadooda mar walba ka fikirtaa dhakhtarkooda ka fikirto dugsigooga iskuulka oo aad ka fakerto laa shak waa mas-uuliyaad waalidka aan carruurtiisa xayaatadooda aan ka warhayn dee waa waalid carruurtiisi dayacay weeyaan mas-uulina maaha ah, waa inaad wax walba aad ilmahaaga aad ka warhayso caafimaadkiisa iskuulka aad ka warhayso maanta waa leeyahay maalina tole dugsi aan tegey dugsi sare macalimintu waxay ku leeyihiin dee waxa weeyaan waalidiintii carurtii khaataan bay ka taagan yihin laakiin waalidku waa inuu si joogtaa uga warhayo waxbarashada caruurtiisa brogareska iyo horumarka tacliimeed ee ilmuhu samaynayaa waa inuu waalidku ka warhayo weeyaan laakiin haddii sanadka aakhirkiisu lagu keeno warqadugu leeyey ilmahaygu u dhacay de adigaa dayacay ilmahaygeedaa dayacay waa in ka warhayso wiikle aad uga warhayso wiig walba <coughs> bil walba aad uga warhayso ilmihii miyuu progress iyo horumar tacliintiisii samaynaya mise ma samaynayo marka tii adduunyada dee dadka badankoodu ku dadaalayaan laakiin ta aakhiro wuxuu ibnu kaiir leeyahay raxmatullaahi calayhi qataada ayaa waxa uu yidhi ta'muruhum biطaacati اllaahi subxaana wa tacaala waalidka ilmihiisa naarta ka nabadgelinayaa carruurta wuxuu farayaa طaacada ilaahay buu farayaa subxaana wa tacaala wa tanhaahum can macsiyati اllaahi tacaala macsida ilaahayna waad kaa celinaysaa وأn تقuuma عlayهim بأmr الlahi subxaanaه wa taعaalى وتأmuruuhum bihi وتusaaciduhum عalayhi waaba intaaba weeyaan waalidku maanta miyaad mawaalid baa odhanaya ilmahaygaan dab ku dhex ridi karaya ma jiro ilaahi subxana wa tacala wuxuuna leeyay war ka nabadgeliya in in ahelkiinna iyo maalinkaa maanta ah in nafihiinnaba ka nabadgeliya naar lagu shidaayo dad iyo dhagaxaan lagu shidaayo sideed uga nabadgelinaysaa maanta waxaa laga yaabaa waalidiin baa telefoon bay carruurta u soo iibinayaan wax allaale waxay carruurtaasi daawanayso inantaasi cidday la jaadgaraynaysa la hadlayso inankaasi ciddu la hadlaayo wuxuu daawanaayo waalidku kama warhayaanba ilmihii markuu meel walba uu telefoonkii uu galo soo garan maysid hadhowna ay balaayo walciyaadu billaah laa samax allah ay meeshii ka soo baxaan dee waalidkaasi iyaguna hayscanaantaan soo maa marka waxa weeyaan ilmaha waa in lagu tarbadeeyo cabsida ilaahay soo garmaysin teeda kale in ilmuhu adigoo keliya kaa baqda maaha in ilmuhu adigoo keliya kaa cabsada maaha ee waxa weeyaan ilmuhu waa inuu dareemo in mas ay saaran ya mas-uuliyad oo inan hortaada ku tukanaya salaaddii markuu guriga joogo wuu tukanayaa aabbihii markuu yidhaha salaadda inamani wuu tukanayaa laakiin markuu keligii suuqa joogo salaad danka ma laha inantii waxaa laga yaabaa inay in ah, guriga ay kaga baxdo xijaab iyo jilbaabiya ay kaga baxdo lakiin halkan hadhow markay iskuulka tagto laga yaabo inay ina ina cabaayadii ay iska dhigtaaba laga yaabaa walciyaadu billah marka waxaanu doonaynaa yaani ترسيiخ khشية اللaahi عaزa وaجل في qلuubi أwlaadina وabanaatina inaynu quluubta wiilasheenna iyo gebdhaheenna aynu ku beerno cabsida ilaahay waayo ilmihii haddii cabsida ilaahay lagu beero subxaanaه wa taعaalى iyo khashadiisii waxaa imanaysa inuu ilmuhu isagu isahaantii ilaahay uga cabsado oo salaada xilligeygii isagaa ilaashanayo xaaraantii isagaa iska ilaalinaya wanaaggii isagaa doonaaya daacadii ilaahay inantii iyadaa doonaysaa <clears throat> wuxuu noqonayaa qof isagu is ahaantii u socda oo ilaahay subxaana wa tacaala caabudaya ilaahay subxana wa tacaala ka baqanaya awaamirtii ilaahay sida ay ahaayeen u fulinaya ikhwaanii waa khawaati waalidiinta iyo macallimiintaba waxay idhaahdaan gaaladu waxay idhahdaan in ilmo la tarbiyadeeyaa waxay u baahan tahay magaalo dhan bay u baahantay hmm. magaalo dhan bay u baahantay in ilmo keliya la tarbiyadeeyaa sababtu waa maxay waa haddii xaafaddii iyo madrasadii iyo mujtamacii iyo suuqii hadduuna ka qayb qaadinayn tarbiyada carruurtii dee waxa weeyaan madrasado keli madrasada oo keliya ilmihii tarbiyadan kari mayso adiguna ka waalidahaan keligaa tarbiyadan kari maysid ee waxaa loo baahanya in mujtamac oo dhami uu iska kaashado sidii ilmaha loo tarbiyadan lahaa sidii diintiisa loo fahamsiin lahaa sidii islaamka loogu dhaqi lahaa laakiin mas-uuliyadda ugu weyni mas-uuliyadda ugu weyni waxay saarantay labada waalid bay saarantay labada waalid ay saarantay waxaa weeyaan kullukum raacin dhammaantiin waa laydin dirsaday waxbaad raacanaysaan waxbaad magaranaysaa e, e, aad daba socotaan qof walbaabana mas-uul buu ka yahay wixii loo dirsaday mas-uul buu ka yahay innaguna ka waalid ahaan nacam caruurteenna waajibka ugu weyn ee ay naga saareen waxa weeyaan ayuha alikhwa waalkhawaat waa inu aynu islaamnimada iyo diinta aynu ku tarbeedeenno casrigan aynu nool lahay joognaa wuu ka duwan yahay zamanadii hore wuu ka duwan yahay wuu ka duwan yahay maanta ilmahaaga kama ilaalisoo keliya riwaayadu galo abarigii ah, anugu aanu aanu dhallinyarta ahayn ah, waalidiintu ah, ama silimo u galo ama habeenkii uu ilaa sideedda habeennimo u maqnaado soo garmaysid salaadda cishaa ugu dambaan jirtay hargeysana maanta kowda habeenimoa laga soo jeeda soo garmaysid waayahay internetkani may jirin dhallinyartii internet bay wada sidataa marka waalidka aan foojignayn waalidka aan foojignaynii waxaa dhici karta in khasaare weynu ku yimaado ilmahaaga ood khasaartaa waxay sheegaysaa inaad tahay waalid ku fashilmay in shaqadiisii walidaalika ayaa loo baahan yahay in xilli walba lagu dadaalo in carruurta laga warhayo ama ha yaradaan ama ha weynaadaan teeda kale sida alxaafid ibn اlqayim raxmat ullaahi calayh uu leeyahay anfacu shayin lilowlaad taana iga qabsada waxa ugu nafci badan ee carruurtu heshaa waa ducada labada waalid carruurtu duceeyaan anfac shayin lilabnaa wa lilbanaat waxa ugu nafcigeeda badan ee carruurtu ay ku dheefsan doonaan waa inuu waalidku duceeyo waa inuu waalidku iska ilaaliyo inuu carruurta habaaro waxay doonaanba ha sameeyaane waxa weyn waa inuu waalidku uu iska ilaaliyo inuu ilmaha habaaro taasi waa mid talabaadna ilmuhu mararka qaarkood khaasatan markay yihiin dee dhallinyaro markay yihiin waxa laga yaabaa inay inay qaar kuu madaxadaygeen baa laga yaabaa inay qaar ay eh, hadalkaagii maqli waayeen baa laga yaabaa waxa weeye waa inaad ilmahaygii aad fahamto oo ilmaha aad tusto inaad ilmahaan jeceshay nacam xumaantii waad u diidaysaa laakiin fii nafsi alwaqt waa inaad ilmaha fahamsiiso oo tusto in markaad ku leedahay waxaa ha sameen xilligaa guriga ha ka maqnaan ee eh, sidan u dhaqan dhaqan xumida iska daa in carruurtaa kale ha la saaxiibin waxa weeye waa inu ilmihii uu kuu qaato in aad wax wanaagsan isaga la doonisid masale muhima oo tarbiyada carruurta la xidhiidha waxayna ka mid ah waxa waa inaad communication iyo itisaal daa'ima aad carruurtaada aad la leedahay bimacnaa hooyadii waa inay inanteedii la soo fadhiisan karto oo ay kala hadli karto mashaaki mashaakilka nololeed ee inanteedu ay waajahayso laakiin haddaad adugu aad afka ka xidhato ood inantaadii aad la sheekaysan weydo dee waxa weeyaan iyadiina ku furfurmi mayso aabbuhu waa inuu inamadiisa la sheekaysto uu kala hadlo mashaakilka nolosha uu fahansiiyo sida mashaakilka nolosha looga gudbo markaa communicationka iyo xidhiirka wadahadalka ee waalidka iyo carruurta ka dhexeeya iyaguna waxa weeyaan waa muhim waana laga maarmaan waxaan ilaahay subxana wa tacaala ka baryayaa inuu dhammaan carruurta muslimiinta xafido inuu ilaahay subxana wa tacala sharka ka ilaaliyo inuu ilaahay casa wajal ku dhigo qaar waalidiintoodu yacnii ay ku farxaan kuwo gudta oo eh, ka midha dhaliya juhdiga lagu bixiyey wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu eh, jasaak allahu khayran ilaahi subxaana watacaala sheekha ka mariyo muxaadarada qiimaha badan inoo soo jeediyey eh, sheekh intaynaan fasixin insha allahu tacaala hal su-aal oo macalimiinta dugsiyada qur-aanka ay qabaan ama talo wuxuu ka siinayaa sheekhu insha allahu tacaala ayaan weydiin lahaa su-aashaas waxay tahay sheekh taladeeda aanu kaa rabnaa sheekh dugsiyadii qur-aanka berigii hore ilmaha inta aanu dugsiga gaadhin waxaanu iskuulka aanu gaadhin waxaa loo dan jiray macaamadda qur-aanka ilmuhu halkaasuu kusoo tababaran jiray haddii ay tahay waxa weeyaan akhlaaqdii haddii ay tahay qur-aankii iyo dhammaan waxa weya asaasiyaadkii nolosha o dhan halkaas kusoo qaadan jiray ilmuhu kadib isagoo dhisan buu tegi jiray ayuu tegi jiray iskuulkii maanta waxaa bilaabantay weliba sanadadan dambe waxaa bilaabmay wax loo yaqaano k g o oo waxa weye ilmihii xataa malcaamada qur-aanka looma ogola isaga maalin soo afbarto ayaa lagaa kaxaynayaa malcaamada qur-aanku waa dhaqaalaheed meelaha ugu hooseay ka mid tahay laakiin iskuulka waxaa laga yaabaa ilmihii yaraa in lagu bixiyo konton doolarso keliya waayo waxay leeyihin waanu ciyaarsiinaynaa waanu haynaynaa ee b c d daanu baraynaa balsheekh maxaad kula tali lahayd waalidka oo waxa weye taladaas ay tahay oo aad siin lahayd baarak allahu fiik bismi illahi raxmaan raxiim horta kolley eh, dee muxaadaradeeda waxaan ugu talagalay eh, caruurtaa badan ma ogtay marka eh, arrimo badan oo intii aan hargeyso joogay madaxayga ka guuxaayey waxyaaba badan oon arkay oo la xidhiidha waxbarashada iyo iskuullada waxaan filaya waa qabaayaad aan jecelay inaan wax ka qoro anu inta badan waaan eh, afkaarahayga waxaan ku cabiraa qorniin baan ku cabiraa eh, marka waxbaan ka qori doonaa waana waxyaaba badanoo xaqiiqatan aad iyo aad eh, murug ku keenaya laakiin maadaama walaalkeen sheekhu ina weydiiyey bal waan yar dul doonaa in masaaishaasi iyo khaasatan masaladou gaar ahaan i weydiiyey waxaa jira anu saan isleeyahay waxa laga yaabaa in dadka qaarkood ay ay igu khilaafaan waxaan dareemayaa inuu jiro dagaal lexaad leh oo lagu hayo madaarista luqada af carabiga waa wax muuqda oo qof dafiri karaa aanu jirin taasina in waxaan isleeyahay laba arrimoodba way suuro waxaa suuro mashruuc in eh, habaysan oo la doonayo in lagu daciifiyo mustawaha luqada carabiga ee ardayda madaarista dhigata taasi waa mashruuc habaysan weeyaan eh, waynuna ka hadli doonaa saanina waxbaan ka qori doonaa markaan macluumaadkayga aan urursado informationka aan urursado waayo waxaa jirta iminka madaaristii ugu waaweyneyd sangidaryadii magaalada ugu waaweynaa intan hargeysaan joogna baan ka hadlaya anugu ee af carabiga dhalinyartu ay ku dhigan jireen waxa loo bedelaya afgiriis waa loo bedelaya soo taas dhan maha markaa hada sirun <laughs> maaha dee sir anuuan sheegaya maanta maaha ee waa wax macluuma weeyaan e taasi wakti badan bay soo socotay in subxaa allah intaan maraykan joogay waxaan arki jiray facebook iyo eh, baraha bulshadan aad wax ugu qori jiray marka waxaan arki jiray dhallinyaro yacnii sida af carabiga wax ugu qoriyaan aan la tacajubayo ya aad iyo aad mustawowgu aad u sarreeyo oo laga yaaba inaanay dee in magaaladani magaalooyinka kale aanay ka bixin dad badan baan ka waraystay oo maraykan noogu yimid oo xaggan ziyaaro ku yimid waxay sheegeen inay sababtu tahay quwada ay madaarista luqada af carabigu ay lahayd adaa waa arrin aan laba qofna aanu isku khilaafeyn waay haddaba madaaristan la bedelee laga dhigay afgris laga dhigay dhowr arrimood baa keeni karaayo mid sidaan unan rumaysana waxaa jira mashruuc mid in habaysan oo la doonayo in luqada af carabiga lagu daciifiyo ayaa ka socda meeshan aynu joogno taasi waxay keenaysaa in hadhow ay yaraadaan dadka af carabi wax ku akhri karaya qofka muslimka ay ku adagtay inuu af carabi wax ku akhriyana wuxuu ku dhacayaa musiibo weyn oo ah inuu ku fashilmo inuu diintiisii iyo islaamnimadiisii oo af carabi ku fahmo inuu awood u yeelan waayo inuu kutubtii asalka diinta u ahayd culimmadii fuqahada iyo muxadisiinta iyo culimmadii caqiidada iyo culimmadii luqa carabiga ay qoreen oo afcarabi ku akhriyi kari afcarabi ku akhrisan kari waayo taasina markaa loo baahanaayo inuu ama tarjumo af soomaaliya ama dee afgiriiskaa lala jiiday ee uu bartay uu tarjumo afgiriisiga ku akhriyo taas waa mid weeyaan mid kale waxaan u arkaa yacnii xitaa dadka ahludiinka ah insaxa tacbiir inkastoo kelmadda inaan isticmaalaan jeclan dadka islaamiyiinta la yidhaa iyagoo laftoodu qusuur bay ku dhaceen qusuur ayay ku dhaceen oo maadaama luqaddii afgirisiga ay tahay maanta waxaa maanitolaha wadaad min madaaristan waaweynee magaalada ku taalla wadaad macallinka ah ayaa wuxuu ugu yidhi dee ciyaalkii waxay leeyihin qayb aniga imanka af carabi waad barteen saanawiyadii af carabi waan kaga baxay hadha waxaan doonayaa inaan hargeysa university iyo kuwan kale maxaa la idhaha xabashida Eh, maa la magacu maxay ahan admis iyo new generation iyo waaa inaanu kuwaa kalaan doonaya afkirisna ma aqaano ha iskuulka markaan jaamacaddii aan feres heerkii soo fadhiistana dee lama tartami karaayo dhallinyar afkiris wax ku soo bartay oo magaaladiila deganaa maa huwa alxal so inxal la keena maaha inxal la keena weyan oo carruurtu markan ay saanawada iyagoo af carab wax ku dhiganaya haddana waxay ahayd in laga xoojin luqada ingiriista waa wax suuragala weeyaan waa wax suuragala haddaan tusaale idin soo qaato xal kalaa jira xal kale ayaa jiro weliba in la dabaqay yacnii xilligiisii aad barri dowladdiisii jaamacaddii gaheer la odhan jiray ee tii medisonku ay ka mid ahayd tii injineeriyaddu anwaacadeedii o dhan ay ka mid ahayd waxaan waxa lagu dhihin jiray aftanaan aftanaani baa lagu dhigin jiray loobadkii anugu aan ka mid ahaa iyo kuwii iga dambeeyey waxaan filayahaa qoladeeda af soomaaliya kugu horraysay annagaa ugu horreyna af soomaaliga iyo kuwii iga dambeeyey af somaali waxaan ku dhiganay xisaabta af somaalian ku dhiganay kimistariga biolojiga waxoo dhan af somaalian ku wada dhiganay ardayda markaa arday baa waxa u soo baxaysaa eh, jaamacaddii medicinka dhakhtarnimada ama tii injineeriyada usoo baxaysaa brofesorada talyaanigu waxay siin jireen lix bilood oo ardayda la baro luqadda maxay luqadda talyaaniga la baro ardaydii af soomaali high schoolka ilaa middle schoolkii ilaa elementarygii af soomaali ku soo baratay waxaa dhacaysay inay lix bilood muqdisho lagu baro af talyaaniga dabeetana maxay dabeetana ay jaamacaddii toos u galaan dhakhtarada magaalada hargeysa idla jooga niman badan niman badan baanu iskalaasayn oon iskuloodahayn af soomaaliya kaga baxeen jaamacaddiin af talyaaniga kaga soo garaajadgareeyeen muna mashruucaasi mashruuc najaxay muun ahayn waay maraykan idin geeyo maraykan waxa wayaan ardayda adduunka o dhan baa ka timaaddaa carab baa timaaddaa janiis baa yimaaddaa in latin america o spanish kuhaasaa timaaddaa adduunka o dhan ba iskaga wada yimaadaan oo ardayga af carabigaa in carabkii dalkiisii taanawiyada wuxuu kaga soo baxay af carabigu kaga soo baxay ma yaqaano af eh, ingiriisi ma yaqaano ka chiniiska ka kuuriyaanka ka jabaniiska dhammaantood afafkooga ay highschoolka ku soo dhammaysteen jaamacadaha maraykanku say u aqbalaan ardaydaasi inay diraasaad jaamiciya ay ka dhigtaan waxaa la sameeyaa eh, hadday waalidiintu maqlayaan iyo hadday dhallinyar iskuullada dhigta ay maqlayaan iyo macallimiintuba waxa weeyaan waa waxay qaataan hal san hal hal sano one yeer oo la ydhaha english as a second language wixii kanaas ka wuxuu dhiganaya mid mid af jabaaniis ku hadlaaya ku af carabi ku hadlaaya ku in in eh, eh, chinese ku hadlaaya af ingiriiskay sanad bartaan deetana jaamacadday saa u galaan marka in madaaristii af carabiga ahayd aanawiyaadkii af carabiga waan usoo noqonaya su-aashaasi aanawiyaadkii af carabigahaa in la yidhaa waxa weeyaan afgiriiskaa loo afgiriisi baa loo bedelayaa waayo carruurtii hadhow fursad u yeelan maayo markay jaamacadda galaan inaad fakriisu wax ku dhigtaan waxa weeyaan dooddaas waa dood baatila oo maalayacliya oo baseless ah aasaas ma laha aasaas ma laha limaada war dowladda adduunka ugu maanta aqoonta badan dhinaca maadiga maraykanku waxa weeyaan qaabkaasay qaataan oo arday daafaha adduunka oo dhan ka wada yimid oo nin kastaaba afkiisii hooyo ku soo bartay ayaa sanad baa fikriisi kala bara saasuu jaamacadda ku gala jaamacaddii gaheyrna waa ningan idinka sheekeynayaa waxa weyn muqdisho ardaydu iyagoo af somaaliya wax walba ku soo bartay lix bilood baan filayaa inay heli siin jiray aftanaaniga la barto dabeetana ay jaamacadda ay saa ku galaan marka qolooyinka ku andacoonaya madaarista af carabiga hala xidho waayo carruurtii iyo ardaydii hadhow jaamacadaha fursad uma heliyaan waxan waa bayslis weeyaan aasaas ma laha waa dood maaleecnaya taasi waa mid laakiin waxaan ku talin lahaa dee wuxuu lama naqdiyo eg naqdigu ma mar kasta inaad tiraa waxbaa xun waxbaa xun waxbaa xun laa adu xalla kaalay adugu xalla kaalay marka wadaadada madaarisan af carabiga gacanta ku hayaa waxa weeyaan inay xal iyagu la yimaadaan oy markiiba iska aqbalaan af carabiga oon joojinaa wixii dhan afrikiisi aanu u bedelaynaa anu xal uma arka kaasi carruurta af carabiga ha lagu baro soo garan maysid isla markaana ilaa markay elementariga ku jiraan dee afgriisigan ha laga soo xoojiya oo waxa weyaan jaamacadaha badankoogii ayaa afgriisi lagaga dhigaya taas waa mid ta caruurta n eh, in eh, caruurta madaarista qur'aanka marka ay bilaabmayaan eh, waxa weeyaan ilmaha waxaa u fiican in qur'aanka la xafidsiiyo qur'aanka in la xafidsiyaa fiican eh, laakiin teeda kale eh, waxaa iyana habboon inta unt cunintii kale la baro maelko kale ilmuhu goorma qur-aanka ka baxa marka tobanka ilaa intu toban gaariy miy miy waa kala bartay haddii ilmuhu isagoo qur-aankii baranaya laakiin waxyaabihii asaasiyaadka ahaa asaasiyaadka ahaa oo xisaabtii la baraayo oo la baraayo maalinkaa maanta maay af carabigii la baraayo wax dhibaatoo ku jirtaa ma arko anugu ma arko laakiin mushkiladda sheekhinasta wax weeyaan afgrisiga wuxuu noqday cudur buu noqday ya afgrisigii ayaa cudur buu noqday oo waalidkiiba hadduuna ilmihii aanu afgrisi aan lagu ababin waxaad u haystaanba inaanu arsaaqad badha ku kaga soo siina hadhow markuu weynaado ya taasi waa qalad ikhwaani marka waxaan lahaa dee macaamaduhu hay isku yimaadaan dad e, ku takhasusay e, manaahijta ya waxaa jira niman badan oo magaalada nala joogaa jira oo oo manaahijta ku takhasusay in loo sameeyo madaaristan carruurta qur-aanka loo lagu baraayo manaahij midaysan manaahij midaysan oo ilmihii uu qur-aankii uu ku baran karaayo isla markaana maxay to leeyihiin cununtii kalena uu ku baran karaayo marka taa taan u jeedaa waxa weeyaan yaan ciyaalka laynaga qaadanin ya ayuuna jirin duruq kale oo laynoo soo maro marka intaynu madaarista aynu isku wada nimaadno macallimiinta iyo dadka manaahijta tajihiya aynu carruurta u samayno waar keejiidan uma baahnidine qur-aanka xafid ilmaha qur xafidana anaa idiin sheegaaya tajir baan u arkay ilmaha qur-aanka xafidaa tacliimta buu ku wanaagsananaya waxaan arkay dhakhtarro qur xafidsan hadday dhegaysta ciyaalkiinanow dhakhtarro qur xafidsan injineerro qur xafidsan niman lacaglo qur-aanka xafidsan culimo qur xafidsan qur-aanka markaad xafiddo waxa weeyaan wuxuu dhisayaa in aqoontaadii iyo daakiradaadii iyo xusuustaadii ayuu dhisayaa lakiin waxaan ku talin sheekh saan haddaan sheekada soo gaabiyo hadalka aan soo afjaro madaaristu ay isku yimaadaan manhaj muwaxada oo midaysan halala yimaado dad manaahijta yaqaano in diintana yaqaan ha la keeno debeetana ha la dejiyo manhaj carruurtii qur-aankii ay ku xafidayaan keedsiidana ay kaga maarmayaan jazaak allahu khayra ilaahay subxaana wa tacaala sheekha ka abaalmariyo mariyo eh, jazaak allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah kugu daro ubadka iyo oryaha iyo dhammaan waxaad haysto ilahay subxana wa tacala kuu barakeeyo misanka xasanaad allah ku daro annagana kuwii dhegaysta ee ku anfaca ilaahay subxana wa tacala hanaga dhigo aad baad umahadsan shekh jazak khayra wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu صد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا حصر وعقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم